بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ويتحرى لمال لا لبضع وجزء عين ككم waxaynu ku soo jirnay casharkeennii hore ijtihaadka ayaynu ku soo jirnay wuxuu ka hadlayaa haddaba biyo lagu ijtihaadayaynu soo aragnay ama waxyaabo lagu dahaaro qaato oo lagu ijtihaadayo ama maryo cibaado loo xidho oo lagu ijtihaadayo ama qiblo loo jeedsado oo lagu ijtihaadaye hantidama lagu ijtihaadaa mas'aladaa ayuu doonayaa sheekhu inuu ka hadlo maal miyaa lagu ijtihaadi karaa wuxuu yidhi nacam wayataxaraa wuu dadaalayaa limaalin maal dartii ayuu u dadaali qofka haddii ay iskaga darsamaan maalkiisa iyo maal kale ayaa iskaga darsamay oo uu leeyahay cid kale tusaale ahaan waa adhigiisii iyo adhi kale ayuu kala garan waayey ama kebihiisii iyo kabo kale ayuu kala garan waayey ama maryihiisii iyo maryo kale ayuu kala garan waayey ama cunto u diyaarsan oo bisil uu lahaa iyo cunto kale cid kale karsatay ayuu kala garan waayey kol haddii eh, cunto iyo maal iyo hanti uu kala garan waayo la odhan maayo ijtihaadkii ma furne iskaga wada dhaqaaq la odhan maayo waxaa la odhanayaa ijtihaad sameeyo calaamada raaco suu ilaahay kugu og yahay kuwa aad u haysato kuwaagii inay yihiin iska qaado oo kuwaa adigu u qaado kuwaagiinimo kabihii uu kabadhka ku riday iyo kabihii qofka kale musalliga ahaa uu kabadhka ku riday ayaa la kala garan waayey innagu kabayaal waxaa jira aynu ula baxnay kaalay ila muran kabahaa waxaa la yidhaahbaa lagu odhanayaa kaalay oo ila muran waxay ka dhigan tahay waa kaba dadku aada u xidhaan iskuna eg calaamadna umaadan samaynin marka aad qaadanayso waxaad samaynaysaa kabaha markaaad saarato haddii kuwo kaloo u eg oo eg yaalla aad aragto ha iska qaadanin uune waa inaad ijtihaad la timaadaa wayataxaraa limaalin wayataxaraa limaalin kolkaa calaamad kabahaagu ay lahaayeen haddaad maanta baalashaysay baalash baad ka raadini haddii meel boodh le aad soo martay ama meel dhiidhiya aad soo martay dhiidhigii iyo calaamadaad ka raadini haddii kabahaaga cagtaaduni ay garanayso waad la yaro bixiyo albaabka masaajidka ayaad la tegiyo cagtaad geliniyo waad eegi doontaa inay cagtaadii fahanto iyo inayna cagtaadii fahmin baad eegi doontaa kuwa aad u aragto kuwaagii inay yihiin ayaad sidaa u qaadan saddex suuro ayaa masalada kabaha ka soo baxaya baa la yidhaahdaa saddexda suuree ka soo baxayaa labadan kabo markaad kala garan weydo inaad eed ijtihaad samayso kaba ayaad qaadatay kuwaagiina waad mooday kuwaagii ayaad moodday cid kaleoo kugula muranta oo ku tidhaahda waa kuwaygiina ma jirto kabaha aad qaadatay ee calaamadda iyo daliilka aad u raacday waad iska qaadanaysaayoo kuwaagiinimaad u qaadani kuwa kalena waad ka tegi masaladaasi laba suuro ayay yeelan kabahan ad qaadatay inay kuwaagii saxda ahaayood iibsatay ay yihiin iyo kabaha aad qaadatay kuwaagii inayna ahayna kuwo kale ay noqdeen labadaasaa suurtagala hadday kabahani kuwaagii noqdeen aad qaadatay ijtihaadka aad ku gaadhay waa sax sidaa unbaad ku qaadani aakharena wax lagaala xisaabtamo oo qof kale aad kabihiisii qaadatay ah oo suuro soo baxaysaa ma jirto waa kabahaagii ijtihaad baa ku gaadhsiiyey adna waad dadaashay alxamdu lilah kuwaagiina way noqdeen haddii kabihii aad ijtihaadka aad ku qaadatay ee waa kuwaygii aad tidhi kuwo qof kale ay noqdaan aakhare miyaa lagula xisaabtamiyoo lagu odhan tuug baa tahaye axkaamtii tuugta tuugta ha lagu mariyo oo qof saariqa sidii baa lagula tacaamuli mise qof saariqa sidii lagula tacaamuli maayo aakharo may lagula tacaamuli maayo tuug kabahan adiga dannigaagii baa laguu eegayaayo xadiidkii baa la qaadanayaa addoonkaygu wuxuu iga malaysto ama ana cinda danni cabdii bi addoonkaygu kolba wuxuu iga malaysto malaha agtiisun baan ahaanaya waxan waxaad u malaysay oo yaqiinkaa ah waxaagii waxaagiinimaad u qaadatay bes waanaad ijtihaado kamaadan gaabinin laakiin haddii muyuul kale uu kugu jiro ood isleedahay leedahay kabuhu way yaro qurux badan yihiin kuwa quruxda badan yaro raac ama aad isleedahay hebel baa kabahan oo kala sitay ee labada isaga kollay nin wuxuu ahaa iska hanti yare kuwa liita ayuu leeyahay kuwa liita u reeb mala malo noocaas oo kaliihi meesha haduu jiro dembi baa adiga kuugu sugnaanaya ijtihaad wax kuu banneeyana kumaadan kicin baa lagu odhanaya suurada labaad waxa weeyi laba suuraynu halkaa kaga soo baxnay waa kabihii aad ku ijtihaadoo kuwaagii noqday iyo iyagoo kuwaagii noqon waayey oo labada suuraba sax aynu ku tilmaanay suurada saddexaad waxa weeye kabadhkan aad kabaha ka raadsanayso qof kalaa dul taagan oo isna kabaha kala garan la kuwii aad tidhi waa kuwaygii ayuu isna waa kuwaygii yidhi labadiinniba waa dadaasheen oo mid kastiba kabahana kuwaygiiyo buu yidhi iyo kuwana kuwaygiiyo buu yidhi markaad mid qura isku qabsatiin kiinee ayaa ijtihaadkiisa la horraysiini oo la odhanayaa kaasaa la siinayaa kabaha culimmadu waxay yidhahdeen kolba ka hor qaada saaxibulyadku awood buu leeyahay oo fiqhiga waxaa la yaqaanaa saaxibulyad nin la yidhaah baa jira haddii kabaha labada kaba midi uu hor qaado kaa kale in la yidhaahdo ka soo gundhi waa dagaal la abuurayo waxa weeye saaxiibulyad baa meesha jire gacan iyo xoog xoog waxaaga ha ku raadsanine labadiinnuba haddaad u aragteen inaad kuwaa wada leedihiin ka gacanta ku haya u daa adiguna kuwa meesha ku hadhay ayaad qaadani waa markaa la kala saari kari waayo haddaad laakiin calaamad haysato nambarkaagii baa taqaanay waxaad odhanaysaa nambarkaaga sheego kuwaa hadday aynu ku murmayno war bal nambarkaagii sheego ayaad odhan nambarkiisii markuu sheegtay dadna kaagii sheegato nambarkaa la eegayaa ka nambarkiisa uu noqdo ayay kabihiisii noqonayaanoo la siinayaa calaamad kale hadday jirtana ka calaamadda sheegta ayaa laga horraysiini ka aan calaamadda sheeganin hadday isku calaamad sheegaan isku nambar bay sheegeen isku midab isku nooc bay noqdeen waxa weeye mid kastiba nambarkaas iyo nambarkaasaan qaadanayey buu yidhi saaxiibulyadka ayaa markaa la horraysiinaya wayataxaraa limaalin sidoo kale waxa soo gelaya mas'alada jawaalaadka iyo moobeelladan hadda ina ag yaalla haddii laba moobeel lagu murmo anaale iyo anaale haddii lagu murmo calaamado ayaa la raadini hadday shariixo iyo kaadh uu ku jiray ama cid lagala xidhiidhay ay jirtay alma calaamad kale ay lahayd ha lagu kala baxaa la odhan haddii calaamadihii labada moobeelba way cusub yihiin cashar baa lagu duubayo wax kalena ma jiraan oo lagu kala gartaa labadaa moobeel ee lagu murmayo ijtihaad baa loo samaynayaa markaa kaagii ma kana mise waa kan kana noqday kaasaad qaadanaysaa markaa waa haddii la kala garan waayo ilaahayna uu kugu og yahay wayataxaraa limaalin waxa soo gelaya wax alla wixii hantida ahaa oo dhan baa halkaa soo gelaya noocuu dooniba ha noqdo wayataxaraa wuu dadaalayaa limaalin maalka ayuu u dadaalayaa culimmadu waxay yidhaahdeen khalabatu danni fi lamwaal ayaa la horraysiiyaayo kol yaqiintii lama rabo oo haddaad tidhaahdo hadday walaashaa hablo kale kaaga darsanto walaashaa ayaa hablo kale kaaga darsantay oo waxaa jira guri carruurta duuru sibyaan daaro la yidhaayoo carruurta lagu xanaaneeyo ayaa jira caruurtani waxa laga yaabaa caruur waalidkood tuureen iyo caruur waalid waalidba lahayn inay iskugu jiraan ilmaha halkaa la geeyo lama kala garanayo oo aabbayaashoodba ma jiraan qaarkood qaarna aabbayaashood way jiraane waa la tuuro astaan lagu gartaba male carruurtaasi markay qaan gaadhaan hablaha halkaa ku jiray wax ka dhintay ama ka safray oo la garanayaana ayna jirin haddaad gurigaa hablaha ku barbaaray aad tidhaa ah, waanu sheeko tegaya walaashaana ay ka mid ahayd wax lagu gartaana ayna jirin waxaa la odhan jiray ijtihaad ma bannaana ee ha ku ijtihaadina hablaha ha ka guursanin mid ka a ila intaad guursataaba walaashaabay noqon kartaaye iskaga tagoo yaqiin raadso ayaa la odhan jiray oo meelo kale hablo kale u raadso haddaba mas'aladan labada moobeel ama labada kabo marka la kala garan waayo la odhan maayo labadaba iskaga tago moobeel kala iibso lagu odhan maayo waxaa la leeyahay budciga iyo maalku wuu kala duwan yahay duruqda maalka lagu yeeshaa waa sideed siday culimadu sheegaan kolka in sideedda mid kasta sidiisa laysku dul taago way adag tahay danniga iyo malaha lagu kaaftoomay markaa wayataxaraa waa dadaalayaa limaalin maalka ayuu u dadaali wax alla wixii maal ahaa wuu u dadaali oo dadaalkaasi wuxuu gaadhsiiyo ayuu ku camal falayaa markaa laa libudcin budcigii u dadaali maayo haddaba sheekhu wayataxaraa limaalinta muxuu xaggan dambe u keenay shalay waxaynu haynay mudlaq iyo mustacmal in loo dadaalayey waxaa kaloon haynay daahir iyo mutanajis in loo dadaalayey masaa'il kale ayaa ka dembeeyey indhoole wareeray iyo indhoole basiir ku dayanaya iyo haddii basiir la waayo indhoolu suu yeelayo laba basiir hadday iskhilaafaan waxyaabahaasaa ka dembeeyey mas'aladan maxaa xagga hore loo marin waayey wayataxaraa limaalin wayataxaraa limaalin waxaa loo marin waayey xagga hore ishtibaahii hore loogu xidhi waayey mas'alada hore dahaaray ayay xidhiidh la lahayd mas'aladan wayataxaraa limaalin ihina dahaarada xidhiidh lama lehe waa mas'alo ka caamsan kolka istidraad wax la yidhaahbu halkan sheekhu ugu sheegay waa dikru shayi fii gayri maxallihi limunaasabatin baynahuma shayga oo meeshiisa meelaan ahayn lagu sheego ilan waa nin kaba kala garan la ama maxaan ku dhaha moobella kala garan la ama lacag kala garan la dahaarada halkay kaga jirtaa kolkaa moobeelku halku dahaar ka soo galay kabuhu halkay dahaaro ka soo galeen dahaaradii baynu ku jirno baabu dahaaro weeye ama kitaabu dahaaro weeye kitaabkeennini wayataxaraa limaalinta waa istidraad buu sheekhu u keenay oo masaa'ilka hore saasuu xaggan uga soo mariyey wayataxaraa waa dadaalayaa limaalin maal dartii buu u dadaali laa libudcin budcigii u dadaali maayo laa libudcin waa istidraadkii uuno waa mas'alo kale oon ijtihaadka uuna ku bannaanayn waa budciga mas'alatulbudci lama ogolo qofku inuu ku ijtihaado haddaba mas'alatulbudci ijtihaadkeegu wuxuu ka imanayaa waa xagga galmada ama xagga nikaaxa labadaas suuro ayaa lagu suureeyaa mas'alatulbudciga marka laga hadlayo ama galmadii buu doonayaa inuu ku ijtihaado oo la diidan yahay ama nikaaxii hore ayuu doonayaa inuu ku ijtihaado oo waa la diidan yahay labada suuraba waxa lagu suurayn inay zawjo tahay iyo inay addoon tahay baa lagu suuraynayaa laba laba lagu dhuftay afar suuro ayaa ka soo bixi afartaa suuro lama ogolo baa la yidhaahdaa ijtihaad ha lagu sameeyo in la yidhaah laa libudcin budcigii loo ijtihaadi maayo budciga sida aan loogu ijtihaadayn waxaa lagu suuraynayaa ninkani xaas buu qabaa ninkani xaaskii uu qabay ee uu mehersaday ee aabaheed uu siiyey ee reerka u ahayd ee xaaskiisa ahayd baa hablo kale kaga darsantay kaga kaga darsantay hablihii kaley kaga darsantay ta uu yidhaahdo tii maalinta dhaweyd la meheriyey teebay ahayd markuu yidhaa mid kastiba gacantunbay taagaysaa anay ahayd unbay leedahay teebaan mehersaday aniga mid kastiba anaadi mehersatay bay ku tidhi ninkii wax uu ku kala garto xaaskiisii waa mas'aladaa wadciga ama galmada la yidhaa weeye markay mid kastiba tidhaa aniga ayaadi mehersatay ninkii ha ijtihaada la odhan maayo oo ijtihaad has ha ku kala saaro dumarkan oo ta uu maleeyo inay xaaskiisii tahay ha la seexdo la odhan maayo waayo budcigu waa khatar asalkiisana aad baa loo adkeeyey waxaa la odhanayaa war ka fiirso arrinkaasi intuu yaqiin iyo xaqiiqo uu ku gaadhsiinayo eed helaysid midna ha reeraysanin baa la odhanayaa hablahaa sidoo kale haddii uu doonayo inuu nikaax iyo guur inuu sameeyo oo meesha walaashii iyo hablo kale ama qof maxramkiisiiya iyo hablo kale ayaa isla koray wuxuuna doonayaa inuu cid ka guursado cadadkuna ma aha cadad maxsuur weeyaane khayru maxsuur ma aha hadduu cadadku khayru maxsuur yahay oo tiro aad u fara badan magaalo caasimad ah hadday walaashii ku lunto marka shan iyo toban sano laga joogo hablihii magaaladaa ka guursan maayo way iga xidhan yihiin odhan maayo waayo cadadkii waa khayru maxsuur baa la yidhi waxaad samaynaysaa oo kale taa doontaba waad guursanaysaa uun magaaladaa hablaheyga marka la tira koobo markay xabadi ku dhiman tahay xabaddaa baa lagu odhan way kaa xidhan tahay hadduu cadadku khayru maxsuur yahay tira yar haddayna oo habliya meesha joogin mid miduun iska ilaali taas shaki baa jiray tani inay walaashaa tahay iyo inayna ahayn asalku inuu ina ahayn buu ahaa iska guurso xabadi markay soo hadho taa haddaad guursato waxa la hubaa lagu odhanayaa inaad walaashaa guursatay waa la hubaa waayo dumarkii magaaladoo dhan baad wada mehersatay mar qura iskuma adan gaadhsiinina taad mehersataba waad furaysay taad mehersataba waad furaysay taad mehersataba waad furaysay muddo yar intaad joogto waxaa lagu odhanayaa markay midi kuu hadho cadadku hadduu khayru maxsuur yahay ka dheerow baa lagu odhan markaa hadduu maxsuur yahayna ijtihaad maba jire eh magaalada ka wareeg oo ama da'daa walaashaa aad u aanaynaysid ama guriga aad u aanaynaysid ka guur oo ka wareeg oo cid kale u wareeg baa la odhan oo yaqiin ah yaqiin raadsa markaa laa libudcin budcigii u ijtihaadi maayo oo ijtihaad ha sameeyo lama odhanayo budcigii waa laga yaabaa mararka qaar maxkamadihii muslimiinta soo maray inay waxyaabaha qaar ku kala saareen way dhacdaa oo waxaa la yidhaahdaa nin baa inan yar guursaday waxaa lagu suureeyaa inanta yar inay markaa un qaangaadh ahayd sagaal jir bay ku qaangaadhi kartaa inantu inan yar buu guursaday inantii wiil bay u dhashay reerkii qoyskii wuu kala tegey wiilkii ayay u tuurtay ninkii ninkiina tii allah ku timid wuu geeriyooday inankii yaraa hooyadii sagaal sanay ka weyn tahay hooyadiina way tuurtay gabadh kale ayaa qaadatay gabadhii hooyay odhan jirto iyadaa korsatay way og tahay gabadhan qaadatay gabadh hoo ilmahan hooyadii dhashay way og tahay laakiin waxay istiri tidhi ilmaha waddada la dhigay ee la tuuray ilaahay baa ajri iyo abaalkaaga qoriye ilmahaa korso ilmihii markuu qaangaadh noqday shan iyo toban jiruu gaadhay hooyadiina waa lix iyo toban jir hooyadiina waxba kama weyne waxa weeyaan waxay noqonaysaa koob iyo laatan jir bay noqonaysaa waa gabadh da' yar ayay hooyadiina noqonaysaa isagu markuu halkaa marayo gabadhii uu hooyadii u yaqaanee korsatay baa u yeedhay kaalay bay ku tidhi hooyo ma maanta kaalay bay ku tidhi wuu u yimid markaasay ku tidhi hooyo kuma ihie hooyadaa waa waa gabadha halkaa ka sii jeedaa markaasuu yaabayo markaas haddaan maxaan sameeyey bu y maxaan aan sameeyey waa kaa raalligelina ma haysta hooyadii inayna ahayn gabadhii si fiican bay ugu warrantay markaasay ku tidhi run haddaad doonayso anu ilaahay dartii bay korintu iga ahayd gabadha shaqaysata ee halkaa degan gabadhaa weeyaan gabadhii ku dhashay gabadhu ilmaha yar markay aragto si caadiya oo dee dad ajnabiya ula tacaamushaa ilmaheegii inay tahayna way ogtahay inankii yaraabaa u tegoo ku garaacay albaabkii oo heblahayo iska warran oo way salaantayo hebel baayo ha mooyaday baa tahay buu ku yidhi markaasay ku qosashay hooyadaas odayga ka ka yimid ee yaqaanaba maxaani hooyadaa iga dhigay cid alla cid gartaa qaadaa la waayey oo caddaysay inan ka yar midii dhashay hadda malaha laha dee d n n iyo waxbaa la qaadi lahaa sow maaha ma jirin waxa dhacday qaadigii markii loo geeyey qaadigii la yidhi balki iskan eegoo xukun teebaa dhashay teebaan dhalin wuxuu yidhi labada dumara mid kastiba weligeegii ha igu yeedho waa loo yeedhay labadaba u meheriye unbuu yidhi qolkaa ah ha ku aroostee daaya unbuu yidhi labadaba dee tii middii dhashay ee rasmiga u dhashay ee dafiraysay markaasay barooratay tidhi waa inan inankaygii tii kalena waxay tidhi xaq baan ku lahaayee iska daaya waa alxamdu lilah dee bilaa bilaanin bay ahayd xaq baan ku lahaa kolkaa masaa'ilkaas oo kale waa dhici karaan qaadiga kama ahayn labadaba in dee reer looga dhiga eh wuxuu doonayay inuu wax ku kala saaro qaab xikmadaysan oo uu wax ugu kala saarayay unbay ka ahayd laa libudcin budcigii u ijtihaadi maayo oo budciga marka la joogo ijtihaad ma galo wa i caynin caynta juskeegana ijtihaad ma galo ka kummin waaba kumkii iyo faraqii oo kale waxay ka dhigan tahay kumku waa cimaamadan labadeeda daraf oo kale haddii cimaamadaa darafkaasi uu nijaaso igaga dhex oo uu nijaasoobo kadibna markuu nijaasoobay labadii daraf waxaan ogahay daraf inuu daahir yahay darafna inuu nijaas yahay baan ogahay waan kala garan waayey haddii shay qura ay wada yihiin shardigii tacadudka baa maqan inuu shaygani mutacadid yahay baa loo baahnaa kol hadduuna mutacadid ahayna cimaamad qura uu yahay ha ku ijtihaadine iska wada maydh baa la odhanayaa labadaba maydh baa la odhan ilayn waaxid buu noqday oo mutacadid ayaa ijtihaadku uu ka dhacayay eh wa juz-i caynin caynta juskeegana lagu ijtihaadi maayo wadaalika kaasi ka kummin waa raqabadii ama darafkii oo kaleba weeyaan kumkii suurtagal maaha in lagu ijtihaado buu yidhi saddex mas'alo ayaynu halkaa kaga baxnay waa mas'alada maalkaa oo aada u guda ballaadhan oo lagu ijtihaadi karo iyo mas'alada budciga ah oo afar suuro leh oon lagu ijtihaadaynin iyo shayga juskiisu inuuna ijtihaad gelaynin shayga juskiisu adiguu noqonayaa oo dharkaad oo dhan buu noqonayaa oo kildhiga waysada ah haddii dhinac nijaasa ka marta dhinaca kalena uu daahir ka ahaa ood kala garan weydo ijtihaad geli maayo oo gogoshaadii haddii dhinacna uu nijaaso yahay dhinacna uuna ahayn ijtihaad geli maayo kolka waxaa la odhanayaa saddexdaas suuro ayuu sheekhu halkaa kaga hadlay mas'alo kale ayuu ka hadlayaayoo dahaarada munaasib u ah wuxuu yidhi wamaa halaba tanajusuhu daahirun ka su'ri hirin amkana duhru fiihi laa mulaaqin bawlan juwiza tagayuruhu bihi mas'aladani waa mas'alo kale oo mas'aladii hore een hadda haynay way ka duwan tahay baa la yidhaahdaa wuxuu yidhi wamaa halaba shayga uu qaalibka yahay tanajusuhu nijaasowgiisu shayga uu qaalibka yahay daahirun daahir weeyaan waxa weeye shay asalkiisu daahir ahaa laakiin sida u qaalibkaa ama melaheennuba uu ku salaysan yahay waa inuu nijaas yahay malaheenniba nijaas ayaa u badan xaqiiqada iyo waaqica ayuu shaygan nijaase u badan yahay laakiin asalkiisu daahir buu ahaa maxaynu ku xukumaynaa markaa daahir baynu ku xukumi waa mas'alo aad iyo aad u tiro badan oo u guda ballaadhan oo aad caam u aba mas'aladan lagu suureeya wamaa halaba tanajusuhu daahiru markuu yidhi carruurta yaryar maryahooga waa maryaha ay xidhan yihiin iyagoo qoyan ama adigoo qoyan haddaad taabato iska maydhi maysid waa ilmihii yaraa maradiisii iska maydhi maysid maradan asalkeegu daahir buu ahaa laakiin sida qaalibka awaa ah nijaaso ilmaha yari markuu suuliga galuu kaadsho inuuna istinjaysan bay u badan tahay ama habeenkiiba inuu isku kaadshay u badan tahay ama kaadidii oo ka da-aysa inuu ismariyay u badan tahay ilmaha yari iskama hagaajin karo kaadi iyo matagtoona iska hagaajin maayo haddaba ilmaha yar dharkiisa sida qaalibkaa ah waa nijaas inagu maxaynu ku xukumaynaa haddaba daahir inuu yahay baynu ku xukumaynaa adigoo salaad ku jira hadduu ilmo yari soo dhaqaaqo oo salaadda dhexdeeda uu ku qabsado ama aad qaado odhan maysid salaadaydii khatar bay gashay oo nijaas aan qaaday odhan maysid wuxuu ku leeyahay wamaa kalaba tanajusuhu daahirun mas'alada waxaa lagu suurayn karaa hiliblaha oo kale ama hiliblayda oo kale dumarka hilibka jarjara waa dumar dhiig ku dhex jira ama ninka xoolaha gowracaya waa dhiiggaa welibana saa'ilka ah ayuu ku dhex jiraa sidaynu ognahay oo maradiisii iyo jidhkiisiiba waa ku ba'ayaa midiyahaasuu la cararayaa haddana haddii hiliblayda aad istaabatiin waa nijaasoobay lagaa aqbali maayo waxaad odhanaysaa un dharkooga iyo jidhkoogaba daahir baynu ku xukumi qof khamriilaha ah oo la yaqaano khamriga ku maydha ayaad jidhkiisii iyo maryihiisii aada isku qoydeen ood istaabateen xukumi maysid inuu waxani dharkan iyo daahirkiisani inuu nijaas yahay waa daahir baa la odhanaya kii khamrada caadaystay ee dul fadhihi jiray ee barta lagu sameeyo uun aan ka dulkicaynin haddii isagoo qoyan uu ku taabto waan iska maydhayaayoo nijaasa ayaa itaabatay odhan maysid bay culimmadu yidhaahdeen sidoo kale diinu shawaaric mas'aladii la odhan jiray fuqahadu in badan bay ka hadlaane marka roobku do'o bullaacadaha meelaha qaarna bullaacaduhu ay soo fatahaan ama waddaduba wasakh iyo nijaaso kale iyo xaar iyo wax uu yaallo iyo kaadi meelaha kaadjaha lagu kaadjo wasakdu ay ku badan tahay roobku markuu ku do-o dhoobada kaaga soo duusha gaadhi markuu marayo tiinu shawaaric baa la yidhaahdaa haddaba tiinu shawaaricdaa lafteeda xukumi mayno kol haddii nijaaso cad ood arkaysaa ayna jirin inaad nijaasoobayso xukumi maysid waxaad odhanaysaa uun wamaa halaba tanajusuhu daahirun mas'alada waxaa la mida bisadaha bisad baad arkaysay jiir baktiye iyadoo cunaysa afkii wuu ka nijaasoobay bisadan oo dee baktiganay ku cunaysay hadday cunaysayba baktigan marka hadday soo dhaqaaqdo oo caanihii yaraa ee xaafadda ay afka geliso caanahaasi inay nijaasoobeen waa yaqiin laakiin bisadii hadda baktiga wadatay ee baktiga cunaysay way baxday oo albaabkaasay ka baxday waxoogaabay maqnaydo albaabka kale ka soo gasho caanihii bay afka la gashay waxa suurtagalabaa la odhanayaa in bisadani inay taangi biyo ah oo meelahan saarnaa ay afka gelisay afka la gashay ama ay dhex dabaalatay ama dooxoo socday bayba soo martay oo biyihii biyihiibay soo dabaalatay kol haddii ixtimaalkaasi uu suurtagel yahay bisadaasi waxay afka geliso daahir ku xukumi nijaas ku xukumi mayno hadda qaalibku waa nijaas inuu yahay laakiin waxaa la qaadanayaa asalkii hore ayaa la qaadan waa qaaciido aad iyo aad u muhiim ah oo mas'alada ba ee dahaaradana xidhiidh la leh mas'alada uu sheekhu halkan doonayo inuu inoogu sheego wamaaka qalaba uu qaalibka yahay ama uu xoog badan yahay tanajusuhu nijaasowgiisu kuu xoog badan yahay daahirun daahir weeyaan ka su'ri hirrin bisadda hambadeedii oo kaleba weeyaan kaasoo amkana uu suurogel yahay duhru fiihi afkiisu inuu daahir noqday ereyga fiihi ah hamoodina dhex inuu yahay fiihi dhexdiisa yaan la moodin ereyga fiihi waa afkii oo ereygii fuu la odhan jiray fuuka maxaynu ku macnayn jirnay fuuka waa ismi asmaa'ulkhamsa fuuka waa afkaaga marka mansuub laga dhigayo maxaynu odhan jirnay faaka baa loogu dhawaaqi jiray marka majruur laga dhigayo maxaa la odhan jiray fiika waa afkaagii haddaba bal fuuhu dhe oo ha maqan u geli fuuhu waa afkaa afkiisii kii maqnaa afkiisii waana marfuuc haddana mansuub ka dhig waa faahu kii maqnaa afkiisii haddana majruur ka dhig fiihi waa kii maqnaa afkiisii kolka waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi ereyga fiihi ah laakiin fiidii xarafka jaar ahayd yaan loo qaadanin duhri waa mudaaf fiidu waa mudaafun ilayhi fiidana haddana mudaaf ah ha'da ayaa mudaafun ilayhi ah wahaakada ka su'ri hirrin buu yidhi bisad ama curri hambadii oo kaleba weeyi oo amkana uu suurogel yahay duhru fiihi afkiisu inuu daahir noqday qayd weeyi muhiima amkana duhru fiihi amkana duhru fiihi waxa weeye bisadu iyadoo baktigan cunaysa hadday ka soo dhaqaaqda adoo arkaya baktigii oo caanahaa yar ay afka geliso ama subagaa yar ay afka geliso waa nijaaso waayo waa waabaad arkaysay nijaaso inuu ka soo dhaqaaqay oo uu adigoo arkayo oo ixtimaal kale uuna gelin ayuu afkii geliyey amkana duuru fiihi baan markaa afkii inuu daahir noqday baan suurtagal ahayn waabaad arkaysayba waraabihii hadduunaad arkaysay ee baktiga cunayey ayaa soo dhaqaaqay waa waraabihii baktiga cunayey waraabihii baktiga cunayey wuxuu sameeyey wuxuu afka geliyey isna biyo yar oo qaliil ah oo farabadnayn buu afka geliyey markuu waraabahaasi biyaha afka geliyo nijaas loo arki maayo haddii uu baktiga markuu cunayey yaro baxay oo meelahaas oo yaro maray hadduu laakiin adoo arkaya soo dhaqaaqu biyaha yare weelka kuugu jiray uu afka geliyo afkii baktiga uu ku cunayey baktiguna nijaaso u ahaa waxaad odhanaysaa wuu nijaasoobay amkana duhru fiihi maaha markaa kaasina waa mas'alo aada u guda ballaadhan oo baabka dahaarada xidhiidh la mas'aladan mas'aladii la odhan jiray eh, mas'alatulghazaal mas'aladii la odhan jiray ee imaamu shaafici uu ka warbixiyey ayuu ka istinoonayaa imaamu shaafici mas'aladiisii uu ka hadlayay buu doonayaa inuu ka istinoodo wuxuu yidhi laa mulaaqin kuwa la kulmay daahir ma aha laa mulaaqin ka la kulmay daahir ma aha bawlan bowl la kulmay bowlka oo juwiza la baneeyey tagayuruhu doorsoonkiisa biyahani uu doorsoomay bihi bowlkana uu ku doorsoomay wuxuu yidhi biyo halkaa biyo fara badan oo qolotaynka fara badan oo halkaa oo ceelkaa kuugu jiray ama berkadaa ku jiray ama foostadaa ku jiray harta yaree halkaa ku samaysan bay garanuugi isdhex taagtay garanuugti kaadi un bay ku sii daysay madhabkuna wuxuu qabaa kaadida kii oon la kala reebin inay nijaas tahay ayuu madhabka shaaficiyadu qabaa marka haddaba kaadidii ay garanuugtu ku sii daysa biyaha biyahani mutagayir ma ahayn geranuugta horteed kaadidii markay ku dhacday ayaa biyihii la arkay oo doorsoomay ama dhadhan ahaan bay u doorsoomeen ama midab ahaan bay u doorsoomeen ama ur ahaan bay u doorsoomeen mas'alo kolkaa mutafaqa ah markaad suuraynayso imaamu shaafici baa taa ku suureeyey waxaad odhan kartaa ceelkii halkaa ku yaalay ayuu nin waalani ku kaajay mar alle markuu ku kaajay bay biyihii doorsoomeen mar alla markay biyihii doorsoomeen maxaynu ka yeelnaa biyaha madaahir baynu xukunnaa oo waxaynu nidhaahnaa doorsoonkani waa duululmukfi doorsoonkan waxa keenay inta dheeray meesha ku jireen ama doorsoonka carraa keentay ama doorsoonka asbaab kalaa keentay kaadidii ma keenin miyaynu nidhah oo biyu waa daahir mise waxaynu nidhah kaadidii aynu arkaynay ee hadda biyahan ku dhacday ayaa biyaha doorisay imaamku wuxuu qaatay in la odhanayo kaadidaa doorisay kaadidiibaa doorisay oo mas'aladaasi daahir ma aha waa nijaaso biyahaasi waa nijaasa ka kac baa lagu odhan waa haddaba wamaa kalaba tanajusuhu daahirun tii weeyi mustathnay ka tahay markaa qaacidada ah wamaa kalaba tanajusuhu biyahani inay nijaasoobeen ay kaadida ku nijaasoobeen yaqiin ma aha oo urtan waxaa dhici karta duululmuksi iyo muddo dheeray meesha ku jireen inay keentay waxaa dhici karta carada ka hooseysa inay keentay waxaa dhici karta dhoobo aan fiicnayn oo la qasay oo lagu dhex wareegiyey inuu keenay wamaa kalaba tanajusuhu daahiru daahirkii baa laga saaray oo masaladaa waa nijaaso ha la eego mushaahadka iyo sidan ha la eega aynu arkaynay oo ha la yidhaha kaadidan unbaa doorisay oo taasaanu anagu arkaynaa biyahaasi waa nijaasadaba laa mulaaqin laa maa-in baa la soo qadarayaa laa maaun biyo daahir ma aha biyaha oo mulaaqin la kulmay bowlan kaadi la kulmay kaadida oo juwiza la baneeyey tagayuruhu biyuhu inuu doorsoomay bihi kaadida dartood uu ku doorsoomay kol hadday suurtagalba tahay inay kaadidaasi iyadu ay bedeshay iyadu inay beddeshay hadday suurtagal tahay waa nijaas baa la odhanayaa halkaa waxaa inoogu dhammaaday culimo mas'aladii mas'alatlijtihaad la odhan jiray ayaa inoogu dhammaatay mas'aladii weelalka ayuu doonayaa inuu ka hadlo weelku wuu war badan yahay ilaa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo konton suuro ayay culimmadu geliyaani isaga dib baynu u dhigani oo mas'alada weelasha xagga dambe ayay inoo tegi doontaa halkaa ha inoogu joogo wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam